xaasaskiisa qaarkood uu qaar kale qalbi ahaan ka jeclaado ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex kun sagaal boqol iyo todoba iyo afartanaad waa xadiis saxiixa akhbarna ismaaciil mascuud aljaxdari ayuu imaam nasa'i caleyh raxmat ullah wa iqa qaala xadaana bishir yacni mufadal wa iqa ah, habtun caabid الرقاشي weyaan qال xadaثna شhuعبة waa imaamkii can cmr بن almuraadi waa ninka asaga ثiqaة caabid kana laa yudlis rumya bاlirjاع can abi muسى الأشcري radي الlahu taعalى anه arضاه can النبي sl sl qal nabgen wuxuu yihi fadlu caaئiشhaةa caaisha fadliga ay leedahay calى الnisaaءi dumarka ay ka fadli badan tahay ka fadli الhariidi cunada loo yaqaana hariidka wanaagga ay ka wanaagsan tahay calى saa'ir الطacaami cunada inteeda kale ay la too tahay ayuu nabig sal allahu alay slam ariidka waa maraqa iyo hilibka iyo khubsiga iyo waxyaabahaas laisku daray waxaa la dhihi jiray fetration ama caynbacayn ayaay muxuu ahaa qaar waxay dhihi jireen raggeenni hore khiyaartii taawada amaba oodkaca ah, ama muqmadda ama yaryariga noocaas ay waxay dhihi jireen intaba waa lahjaadka yiryiri waaa umaleyna sawaailiga ama qeyb ka soo gashay sawaaili somataas marka eh, laakiin de la socda noistan wixii jooga waa eh, aad bay u qaateen magacaas oo aad bay ugu hadlaan marka eh, qaar saasay dhihi jireen kolleyba waa un cunno aad cunada cunooyin kale ka fiican hadda oodka oo kale ama taawada taqriiban soomaalida cunno la cuna oo weliba khaas dadkii hore agtooda ka qeyb badneed miyaa jirta uma malaynaya inay jirta yani hilibka xataa caadiga ah kaasaa ka qiimo badnaa nacam marka ariidka kaao ku sheegi jireen xadii saddex sagaal boqol iyo sideed iyo afartanaad ile ma lahan jirin ayaga mogta rooti wax isku jira ma lahan jirin marka nooco cunada ugu fiican taasunbay u ahayd marka taasay ku sheegi jireen xadii saddex sagaal boqol iyo iyo sideed iyo afartanaad waa saxiix akhbarna cali ibn khashram almarwazi waaiq qaala anba'naa ciisa ibn yunis ibn abi isxaq sabici waaiqat maamuun can ibn abi diib maxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi diib alqurashi waaiqatu faqiihun faadil can xaarif ibn cabdiraxmaan alqurashi waa saduuq can abi salamata ibn cabdiraxmaan waaiqatu mukir can caaishata umi اlmuminiin radia allahu taala ardaha ana nabiya sal sl nabgeena qaal wuxuu yidhi fadlu caaishata caaisha fadliga ay ka fadli badantah cala nisaai dumarka ka fadli tariidi cunada nooca ugu fiican oo hilibka iyo maraqa iyo rootiga iyo adduunka isku xirxiran oo cajaaibta badan oo carabta agtooda aad iyo aad mxu uqiimo badnaa ka fadli badan ayuu la tooyahay calaa nisaai calaa saa'iri acaami cunada qaybaheeda kale cunada qaybaha kale xadii saddex sagaal boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis akhbarna abubakr bn isxaaq asakani asakani sakanina waa la dhahaa iqatun habt weye qaala xadaana shaadan ibn camr الshami albaqdadi waa iqa qaala xadaana xamaad ibn zayd ibn dirham waa iqatun habtun xuja can hishaam bn curwa can abihi curwa bn zubayr can caaishata umi اlmuminiin radia allahu ta qalat waxay tir umuna caaisha qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm yaa uma salamata uma salamooy laa tu'diinii ha igu dhibin fii caaishata caaisha ha igu dhibin inaad caaisha yacnii aan ka xagliyo ama caaisha inaan jacaylkeeda yarayo amaba caaisha in xogaho aan yani ka fogaado haygu dhibin laa tudiini haygu dhibin fi caaishata caaisha fainahu maxaa yeele wallaahi allan ku dhaartay maa ataanii ima imaan alwaxyi waxyiga ima imaanin fii lixaafi imra'atin haweenay go-eeda muxuu ahaa anoo ku sugan oo min kunna adinka ka mid ilaa hiya iyada mooyane waxyiga ilaahay subxaana wa tacaala dumar anoo maro la huwan hal mara amaba qof haweeney ah oo maro anoo la huwan waxy u imaaday ma jira ilaa anoo caaisho la jira mooyane yacni caaisha aniga oo mara aan wada huganay ayuu waxyiga ilaahay subxana wa tacala imaaday ayuu nabig sal slm intiina kale mid mansiladaas gaartay ma jirta ayuu leeyahay nabigeena sal allahu calayhi waaali wasalam marka iga dhaaf ayuu leeyahay ugu dhibin waa tii aan hore usoo marnayoo eh, ihdaagi amaba hadda mari doona insha allah tabaraka wa tacaala idaaga waxaa weeyaan saxaabada nabigeena ayaa nabigeenna caaisha markuu la jooga ay wax isu hadiyan jireen intaas weyaan iyagana waxaa laga yaabaa inaan loo soo hadiyeyn ama hadiya waaba jirta laakiin iyada xaggeeda u badnayd sidaas weyaan waa intaas xadiidka sagaal boqol iyo kontonaad ahay waa xadiis saxiix isna akhbaranii moxamed ibn aadam aljuhani almasisi wa saduuqa can cabda ibn sulayman alkilaabi wahiqatu thabt can hishaam ibn curwa can cawf ibn malik alasdi wa maqbuul can rumayha rumayha bint bint اlxaariث alasdiya wa maqbuula iyadna can umi salmata umi اlmuminiin radia اllah ta ardaha ana nisaءa الnabiy nabiga xaasaskiisa kalabnaha way la hadleen an tukalima inay la hadasho nabi nabigena sal slm ana الnaasa ana الnaasa lأna الnaas waxaa wey waxaa usoo qadaraysa xarfu tacliil laba ariiq ina iyo anaba lakiin ana haddii sida hadda noo qoran waxaa usoo qadaraysaa xarfu tacliil ana الnaas lأna الnaas dadkii kaanuu waxay hayeen saxaabadii yataxarawna kuwa ku dadaala bihadaayahum hadiyadooda oo maa la eegto yowma caaishata umuna caaisha maalinteeda wa taquulu waxay dhihi jirtay lahu isaga ina anaga yaa dhihi hadalka isaga umusalama nuxibu alkhayra khayr ayaan jecelnahay iyo muxuu aha hadiyad kamaa tuxibu caaishata caaisha u jeceshahay annagana u inuu wax noola soo hadiyey khayrka marka qur-aanka intiisa badan almaal ayaa loola jeedaa fi lqur'aani aaliban haaliban waayo fakallabatu kadibna way la hadashay falam yujibha nabigu uma jawaabin sal l slm falamaa goortii daara uusoo wareega caleyha korkeeda kalamatu aydan way la hadashay raxmuka allah falam yujibha uma ajiibin hadalkeedii muxuu aha jawaab ma siinin waqul waxay ihahdeen maa radda calayki muxuu kuu jawaabay qaalat waxay ti lam yujibnii ima jawaabin qul waxay ihahdeen laa tadciha daynin xataa yarudda calayka yarudda calayka ilaa uu jawaabku siiyo ha ka harin qoobka qoobku saar kow aw amaba tanduriina aad muxuu eegtid ood aragtid maa yaquulu wuxuu nabig leh sal slam falamaa goortii daara calayha uu tookadeedi mxuu ahaa la gaaray ku wareegay kallamad way la hadashay faqal wuxuu laa tudiinii fii caaisha caaisha igu dhibin umu salmoy fainahu maxaa yeele lam yanzil sooma degin calaya korkayga al waxyiga ilaa wa ana fii lixaafi imra'atin ah, aan ku noqdo fainahu maxaa yeele lam yanzil sooma degin calaya korkayga al waxyi wa ana anigana fii lixaafi imra'atin haweeney go-eeda aan la huwanahay oo minkuna adinka idinka mid ah ilaa fii lixaafi caaishata caaisha go-eeda huwashada anoo ku jiro mooyane haweeney kale weligeed anuu muxuu ah goo la hogan waxay ima imaanin caaisha un kaligeed umaa muxuu ah arrintaas ku guulaysatay qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi haadana alxadiidan labadan xadiid waa saxiixaani waa laba saxiixa can cabdata xadiidka labada xadiid ka orijeeda waa kan hadda ah, iyo kan ka hooseeya weeyaan xadiid saddex sagaal boqol iyo kob iyo kontonaad waa saxiix akhbarna isxaq ibn rahim alxandari ibn rahwe weeyaan qaala ambana cabda ibnu sulaymaan waan soo marnay qaala xadaana hishaam ibnu curwa hishaam maxaa idiin qoran maya maxaa idiin qoran meesha haashim ibnu cabdillahi ma idiin qoranta amba'anaa cabda ibnu sulaymaan kadibna maxaa idiin qoran qaala ani waxa ii qorna iniin sheegi ani waxa ii qoran xadaanaa haashim ibnu cabdillahi ii qoran waxba kama jiraan laa haashim aan jirin walaa cabdullahina ma kuma jirto meesha meesha waxaa weeyaan hishaam weyaan hishaam ibn curwawa sidoo kale can caiشhata soo wari mogta ma can abiihi can caiشhata weyaan curwa bn zubayr qaalat waxay tir umuna caiشha kaana الnaasu dadku waxaa yataxaruuna kuwa la eegto bihadaayahum hadiyadooda yowma caiشhata maalinta caiشha yabtaquuna bidalik arrinka waxay ku dalbaayeen mardaata rasuuli sal sl rsulka alla raadahashadiis ay ku raadsanayeen nabiga maadaama umu caisho uu jecel yahay aad u jecel yahay oo jeceelkiisa uu ziyaado yahay kulli xaaskiisa uu jeclaaye marka maarintaas nabiga ay la eegan jireen waay xadii saddex kun sagaal boqol iyo laba kontonaad waa daciif isnaad qaala aimaam nas abarna maxamed ibn aadam aljuhani waa saduq can cabda ibn sulaymaan alkilaabi can haashim waa nagu soo noqotay markaysaan can hishaam ibn curwa weyaan can saalix ibn rabiica waa maqbuul alqurashi ibn hudayr weyaan can caaishat ummi radia allahu taala anha qaalat waxay tiri umuna caaisha awxa allahu all wuxuu wayooday ila اnabiyi nabigu wuxuu wayooday sal slm waana anigan macahu aan la jiro awxa lahu alla uu waxyooday ila nabiy nabigu u wayooday sal slm waana anigan macahu aan la jiro yaadhihi umuna caaisha faqumtu waan istaagay faajaftu اlbaaba albaabki ayaan soo laabay aan soo celiyey beynii anigii wa beynahu nabiga dhexdiisa albaabki ayaan marka aan dhexdanaga geliyey oon soo laabay weyaan falamaa gorti rufiha loo raaxayey canhu xaggiisa ay uziila canhu adayq wa uriixa nabigeena ala sl slam markii aad waxay kusoo dega culays badan baa aad la kulmi jiray waa taqaanaan marka culayskii markii looga raaxayey oo laga zuuliyey he rufiha canhu qaala lii wuxuu yidhi yaa caaishatu caaishoy ina jibriila jibriil yuqri'uki wuxuu kugu akrinaya asalaama salaam ayuu kugu akrinaya xadiidka marka dacfiga sanadka unbaa muxuu ahaa ishkaalka mooyane oo maqbuulkaas saalix bin rabiic oo maqbuul ah oo ku jira mooyaane laakiin ka macno ahaan ama ka eh, lafdi ahaan axaadiid noocaas oo badan oo saxiix ayaa jirta weeyaan oonaa noo imaan doona qayb eh, soo socota xadiid saddex kun sagaal boqol iyo saddex iyo kontonaad waa saxiix akhbarna nuux ibnu xabiib alqumasi alqawmasi labadaba iqatun suniy qala xadaثna cabdirazaq ibn hamaam sancani wa iqatu habt iqatun xaafid ah qala xadaثna macmar ashid alazi wa iqatu habt can zuhri can cruta bn zubayr can caiشhaa um اmminiin radia اlahu taala arda ana nabiya nabigana sal sl qal lah wuxuu ku yidhi ina jibriil jibriil yuqiu calayki salaam wuu ku salaami salaamayu kugu dul akhrini qaalat ay ku tiri umuna caaisha wacalayhi الsalaam waraxmat اllaahi wabarakaatu weligeen malaaig ma in salaamto aninkana muu jawaabteen allahu akbar tara nabi alla waxaad aragtaa maa laa nara waxaa nagaan arkaynin oo ficlan saas weeyaan milahu isagoo kale sawaan oo weli sidiisa oo la siman weyaan xadiidka hore qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi hada sawaab xadiidkan waa xadiid saxda ah oo toosan sanadkuu ka hadlaya waladii qablahu kii ka horeyna khaطaun waa khaa uu leeyahay khaa muxuu ka yahay curwa inuu caaisho ka wariyo ayuu khaa ku sheegaya lakin waxaa la rabay uu ku leeyahay inuu abu salamtin cabdiraxmaan ka wariyo umuna caaisha baab اlhayra masayr ayuu baabkan u baabay iyo hinaaso ama ragga xaggood hayrada ha ka imaado amaba dumarka aggood ka imaada khayrada iyo masayrka waa laba qaybood nawc maxmuud ah oo qofka haddii laga waayo uu u wareegi mansilata dayuud kan dayuudka oo ehelkiisa iyo reerkiisa iyo ilmihiisa iyo gabdhihiisa iyo ah, qaraabadiisa xumaanta lagu samayna oon danka lahayn kaas waxaa dayuud taas ayada dayuud ayaa la yihahda kan aan ba lahayn marka khayrada haba yaraatee waxaas aan dhibsanayn waxaa weyaan dayuth ayaa la yihahdaa marka khayrada noocaas waa maxmuud oo xumaan haddii reerkaaga ama ilmahaaga gabdhahaada maxaarimtaada ama meel tuuma haddii aad ku aragtood ka aamusto oo khayro la-aan intaas ay ku gasho xaaladda ay halkaa gaarto ta iyada waa dayuuthnima udegi caleyhi marka ta iyada waa maxmuud waa arrin laysfaray nabigeenana calayhi salaatu salaam waxaa u imaaday saxaabadiisa nin ka mid ah markaasuu nabi alla wuxuu yidhi haddii aan xaaskayga nin iyada uu la joogo aan la kulmo san yeeli markaas nabigu intuusan jawaabin ayaa wuxuu yihi wax kalama sameeyeni intaan bahal seef la boodaa muxuu aan kala jari lahaa sidiisaba waa kala dhigi lahaa markaasa nabigan wuxuu yihi atacjabuuna min hayri sacdin sacad maseerkiis miyaad la yaabaysaan wallaahi la ana akhyaru minhu ilahay baan ku dhaartay aniga ayaa ka hiiro badan oo nabig sal slm wallaahu akhyaru mini alla weynihii anaga dhanna abuurayna oo muxuu ahaa basharka dhan khalqayna iyo khalqigoo dhanna wiga eh, muxuu aha hayro badan yahay lidaalika ilaahay uu xarimay in addoonkiisa oo addoontiisa ka zinayta ayuu rabbi u xarimay subxaana wa tacaala marka waxaa weeye khayradaas waa maxmuud ilahay baa ku tilmaaman oo sifa sifaatkiisa ka mid a ah weeyaan nabigeena ayuu ku tilmaamay sal allah alay slam annagana waxaa weeyaan dadka ahluiimaanka iyo ahlu sharafka xitaa gaalada khayrada waa leeyihin xataa ayagoo gaalahay khayrada leeyihin taa marka waa maxmuud oo xumaanta xaggeed weyaan tan madmuumka ah oo liidanna waxaa weeyaan markaan raggan hadlaya qofka inuu noqdo shimbirkii buubaba duulaba inuu xumaan ka aamino asalaamu calaykum haddii xaaskiisa la yihahdo bas weyaan la kala guur war qofta la salaam waa salaamta faraha kala bax haddii ay suuqa aday wax ka soo adeega allahu akbar garuunkiisa waxay ka sheekayn jireen nin masayrow ah ayaa jilibkiisa muxuu ahaa xabad ku dhuftay m bustolad saasuu jiifayo duldul marka aqal aqal horigi caadiga saa u dhex jiifayo marka jilibkiisi ayaa marka muxuu ahaa ayaa nin qof nin rag la noqday marka matooriyi ku dhuftay bis marka xaaladda halkaas kaa gaarto waa balaayo mogt imtixaan ayaad geli marka taana iyadana lama ogola ragga waa kuwaas dumarkaa kuu soo haray dumarka ayaga ha isku dhibina khiyaaray dumar masayrkood waxaa weeyaan dabarna ha ku xihina koorna ha ku xihina raggeed yar aad ma yaqaanaan laa dabarna ma yaqaanaan walaa koorna ma yaqaanaan adeer koor ma taqaana dabarna ma taqaana aye ma taqaana dabari koor ade ma taqaana waa taqaanaa u sheeg ninkaan u sheeg labadan u sheeg saaxiibada ya marka waxaa weeyaan dabarka waxaa la yihahdaa ritiga iyo awrta marka inay meel dheer inay aadin la rabo in eh, guriga lagu hay aan la rabin lagu celiye ayaa lagahooda inta la yar kala turjiye ayaa xarag saa loogu xiri marka aad uma socon kara tarti meel dheer ma gaari wuu soo daaqi karaa meela sooma mari laakiin meel fog ma gaari kara dabar ayaa la yihahda saan u aqaan aan kuu sheega xaaji cumarow sidaan u aqaan aan kuu sheegi taadana waa ii sheegi doontaa mark anaga doodaanakaas dood marki kan lisaara soo maa ratib yaa la dooday ma garad ah, saasaan dhahnaa xajigaasaa kuu sheegi xajaadana kuu sheegi asagaa isku laajanahay <laughs> marka eh, soo qodob ma aha eh, marka waxaa weeyaan koortana waxaa weeyaan waa eh, gambaleel caadi ah gangeladan caadi ah iskuulka maarata oo kale oo qoray ka samaysan qori laga sameeyey alwaax qorta logu xiri markaas mxuu ah ritiga iyo awrta iyo waxyaabaas marka dabarna waa kaas koortana waa taas marka waxaan kala jeedaa dumar ayaga marka khayradooda dabarna laguma xiro koorna laguma xiro damba lagama gala sideedaba haddii aad kun shay aad isku daydana maba abadan wax laga salgaara maaha marka waxaad yeelaysaan halala dhaqmo saas un ha lagu wato waxaana daliil u ah um, uh, ummahaati اlmuminiin waxyaabaha dhici doona balfeeriya iyo qaarkood xataa aan soo marna ogsoontihiin oo nabiga alai sl slaam malab intuu soo caabi kadibna wax ura oo nabiga necbaadiy waaad soo cabtay oona loo qastay oo loo qorshay intaasoo dhanna waxaa saldhig gundhigu ah diin xumi ma ahan diin la-aan ma aha walaa naceybna maaha alai sla slam walaa xumaan ku jirta maaha waa ummahaat almuminiin min asxaabi aljanna maca dalika waxaa weeyaan waa wax ilaahay uu ku khalqay hayra hayro ku jirta waa marka taas liskuma dhibo waa un tartiib adaa saxan un baa la yihahda boqol kiiba boqol waxaad sheegta run waa bes wabilahi tawfiiqdan ha iska qabso haddii aad baab kala gasho adigaa markaa wax kharibtay nacam bab اhayrati hayradi u babka dhubaabi xadis sagaal boqol iyo konton iyo shanaad waxdii saxiix akhbarana moxamed bin muthan canazi waa iqatun xaafid qala xadaثana khalid ibn xarid اlujaymi waa iqatun habt qala xadaثana xumayd xumayd ibn abi xumayd awil waa iqatun caabid qaala waa iqa iqatun caabid miya aw cali aw ma gembi waay qaala xadaثana anas bn malik radi allah ta qala anas malik kaana nabiy nabig ا sl slm cinda ixdaa ummahaati اlmuminiin muminiinta hooyaalkood midood ayuu la joogay waa nabiga xaaskiisa calayi sla slam fa arsalat ukhra mid kale ayaa soo dhiibtay biqascatin xero fiiha acaamun cunno ay gudaheeda ku jirta oo cunno xero xero weyn oo cunno ay ku jirta dadka qaar kurbinay dhahaan umayna marka xeradaas marka ayaa waxaa weeyaan eh, eh, cunno ay ka buuxdo ayay marka ay soo dhiibtay fa darabat markaasay lootaysay ay ku dhufatay yada rasuuli qofkii lasoo diray gacantiisa ay bahal loota u qaadatayo dhag way ku dhufatay tii gurigeeda la jooga ku dhufani kow fa alqasca xeeradii markaasay dhacday fankasarat kadibna way kala jabtay fa akhada nabi nabigeena muxuu ahaa qaaday alkisratayn labada jab laba laba dhinac u kala dhacday labada jab ayuu nabigeena qaaday sal l slam fadama markaasuu isu dumay daa fadama wuxuu u dumay ixdaahuma midood ila lukrati kale u dumay fajacala wuxuu gudagalay yajmacu fiiha aacaam cunadii inuu nabiga markuu isku dumayo saa iskugu soo leexiyey isku dhejiyey ayuu kadibna cunadii inuu muxuu ahaa malaha cunada waxay ahayd cuno ama rooti ama waxaa laga yaaba timir ama waxyaabo aanan boorkii waxba ay ka dhibayn inay ahayd suuragala ah. waaya cunadii iy marka inuu ku ururiy nabigana gudagala sal slm yaquul wuxuu leey aarat ummukum kulu aarat ummukum kulu oo hooyadii uma masayrtay cuna cunada oo dhag jala qaawsaydna hawlahan waayr marka adi isku dhibtaan unlaanmaan kudhici waxaad helaysaan afkaa taagtaagine cunadanka dharga hooyadiina waa maseyrtay intaasun muxuua ogaada fa akala way cuneen fa amsaka kadib nabigeena wuxuu hayay xeradii jabnayd ayuu meesha ku celiyey xataa jaaءat ilaa ay kala imaado ay ka keenta biqascatiha xeradeedii allatii taasoo fii beytiha gurigeeda taalay tii lootada ku dhufatay umuna caaisha ahayd waa noo imaan doontaa xeradeedii ilaa nabiga looga keena sal slam ayaa tii kale uu hayay ma dhiibin fadaca wuxuu dhiibay alqascata xeeradii asaxiixata ee fiyoobeyd oon jabnayn ila rasuuli adeegi ayuu dhiibey qofkii loo soo dhiibey cunadii iyo xeeradii hore ayaa marka xeero faaruq aho oon jabnayn oo caafimaad qabta loo dhiibey mm, wa taraka wuxuu isaga tagay iska dhaafay almaksuurati jabnayd fii beyti alatii kasaratha tii jibis gurigeedu nabiga u dhaaftay ama adig um, qodba oo hagaagso ama hakuugu jabnaad aday ku taalla adiga len hawshaa la imaaday ma khayrad mawjadaan yani saxaabada nabigeena meel ay dhooban yihiin oo nabigeena cala slam martiqaad iyo cuno muxuu ahaa iyo sheeke iyo hasaawo lagu hayo ayay muxuu ahaa loota inta loo qaataya muxuu wax la jibiyey ka warrama raggeeni hore raggeeni hore haddii la samayn lahay say wax yeeli lahayeen shee cabdullahi malayna <laughs> taas bur <laughs> bur waa wax lagu sameyn taas waxaa u malayna saddexdeeda markay ugu liidan tahay ya ya xaalad adagay mar lahayd xaalad khataray mar lahayd alumuum laakiin hadda waa laga soo gudbay waxaas dadka waa la qabsay dadka reer magaalka ah waxaas hadda wax weyn uma arkayaan waxaas way fahamsan yihiinoo kan labartiqaado meesha fadhiyan waxaas danka ma lahaba ila waa wixii waa lala qabsaday kuwaan hadda magaalada joogana dumarkii hadda iyaga ayaa gacanka gabasho laga yila socda ya allahuma salim salim wa bisinka lagu agmara qaarkood bisinka ayaa lagu agmari ma garateen marka waara saxoo wixii hore on ayaa nagala goyni weliba anaga waa roonahay kuwaan hadda meelahaas galbeedka iyo meelahaas aaday dhankan kuwaas ayaga allah u naxariisto waay xadiiska sagaal boqol iyo lix iyo konton waa saxiix akhbarana rabic bn sulaym misri watiqa qaala xadathana asad ibn muسى almisri waa صdوq qal xadثna xamad بn slmة waثiqة cabid can haabit بn asm اblani waثiqaة cabid can abi اlmutawakil abulmutawakil waa cali bn dawuud الnaaji waثiqa can umi slmata anaha umu slma radi اlah ta um muminiin anaha yacni waxaa ula jeedaa atat waxay la imaaday oy keentay bicaamin cunna fii saxfatin xero oo laha ayada ay leedahay keentay ayay ku keentay qofka usoo diid tabcan ilaa rasulilah ba u keentay sal allah alay slam iyo asxaabii saxaabadiisa fa jaءat caaishatu caaisha ayaa timid mutaziratan iyadoo hoosguntan bikisaa'in go dhexda ayadoo xihan dumarka markay dagaalami waa taqaanaan maxay sameeyaan marta iyo maradii yaa dhab dhaxday ku xihanayaan waa dhaqan weligiis jiray halkaasay xihanta wa macaha waxay wadataa fihrun jibaal bahal dhagaxu intaa wadataa oo mar labada laga yaabaa bahal intaa laga wadaa la ordi kow fafaraqat bihi saxfa xeeraday ku kala ridi rid waa kala toogtayba bash fajamaca nabi nabigeen wuxuu u jamciyey bayna filqatay saxfa xeeradii labadeeda jab ayuu nabigeenna isu geeyey wayaquulu wuxuu le kulu war cunada cuna qaarat ummakum weydin ayaama sayrtay marratay laba jeer nabi yiri sal slam kulu qaarat ummakum kulu qaarat ummakum intaas ayada bal fiiriye nabigeena siduu mansiladii hooyanimadii iyo sharaftii uu u ilaaliy kama taabanin hayradan iyo waxaan yaroo ka dhacayna waa wax iska caadiho hayro oon qofku usiis celin karin ayaa ku dhacday dibi madow ayaa horteeda mara dhihi jirteen sooma dibiga madow kan maay kula duwan yihin mid guduudna horteeda mara ba iska dhahdaan miskan madooba imtixaana o uma kadibna ahada rasuula nabiga al saxafatan ayuu qaatay saxafat caaisha caaisha xeeradeeda iyo muxuu ahaa soo qaadayo fabacaa biha ilaa ummi salamata ayuu u diray waacطaa wuxuu u siiyey saxfatan saxfata umi salmata uma salme xeeradeeda jabnayna caishat ayuu siiyey sala allahu calah waslm cadaaladdi waa kaas wixii qofkii u hallay waa laga guday oo xeerada xeeraa lagu bedelay tan labaadna mansiladii booska ay lahayd umuna caaisha looma lagama dayicino qofka si kastoo u wanaagsan yahay khalad wuu ka dhici karaa mansiladii laakiin booskiisina ka soo dhaclaazin maaha umuna marka hooyanimadii saxaabadana loo qir tii saddexaadna wixii ku xambaaray hinaase iyo masayr ay dumarka iska celin karin inay tahayna nabigan uu sheegay sala allahu calayhi waaalihi wasalam cishradiisa iyo dhaqan wanaagga nabigan ay ka sala allahu calayhi waali waslm xadidka sagaal boqol iyo toddoba iyo kontonaad waa daciif akhbarna maxamed bin msl anzi wa xaafid can cabdiraxman mahdi waa imaamka can sufyaan athawri can fulaytin fulayt ibnu khaliifa alcaamiri waa saduuq can jasra jasra bint dijaaja bikasri addaal iyo u qoranta bikasri addaal nacam duuga duugaa iska dhaafa deelka mxu godan meesha ka tuura dijaaja alcaamiriya maqbula wa yuqaal lahaa idraaka nabiga ina haleeshay ayaa la sheega can caaishata um lmuminiin radi alahu qaalat waxay tir umna caaisha maa ra'aytu maan arkin saanicata acaamin saanicata acaamin cunno mid samaysa oo mila safiya safiya bint xuyay ibnu akhtab gabar cunno samaysoo ka farsan ama ka gaarisan insaxa tacbiir oo ka cuna wanaajin badan maan arkin maa raaytu maan arkin qaalat mahay <clears throat> ahdat waxay usoo hadiyeysay ila nabi nabi sal slm ilaa waal fiihi طacaaman cunno gudihiis ay ahaatay famaa malaktu nafsii naftaydi ma aan hananin an kasartu inaan jebiyey fasaltu nabiya nabiga ayaan weydiy sal sl an kafaaratihi kafaara gudkiisa iyo sidii muxuu ahaa arrinta ayada loogu gudi karo faqaal wuxuu inaaun waa waal oo ka inaain ay ka inaanyaha waalkeeda la to ah iyo wa cunno oo ka acaamin ay ka acaamiha ah cunadina cunadeeda cunada mida ku gud waalkiina waal ayada ah, waalkeeda lamida ku gud saasuu yihi laakiin xadiidka waa daciifo safiye ma ahan umu salama weeyaan marka waa daciif xadiidka saddex kun sagaal boqol iyo konton iyo sideedaad waa saxiix akhbarana alxasan ibn maxamed azacfaraani wati qala xaddatana xajaaj ibnu maxamed alacwar almisisi can ujrayj cabdimalik bn cabdi can cata ibn rawax anahu cata samc wuxuu ka maqlay cubayd ibn cumayr alleyfi almaki alqaas dhinkaas nabigeena ala sla sl zamgiis ayaa la dhalay saas waxaa yidhi alimaam muslim imaam muslim inta ka so hartay waxay leeyihin waa min kibaari الtaabiciin yaquulu isagoo ninka la yihah cubayd ibn cumayr raximah اllah raxima jamiic ruwaat samictu waxaan ka maqlay caaishata um muminiin ayaan ka maqlay radia اllahu ta adaha tazcumu iyadoo sheegayso ayaan ka maqlay ana rasu rasulka sal slm kaana nabigeenu ahaa alayh slat slm rasuulka alle yamkuhu mid nagaada cinda zaynaba binti jaxshin zaynaba oo inaa jaxshi ahayd gurigeeda ayuu ku nagaan jiray nabigeena sal slm wuu ku daahi jiray fayashrabu kadibna wuxuu ka cabi jiray intaa agteeda casalan malab ayuu ka cabi jiray fatawaasaytu waan isu dadaaran ana anigi xafsatu xafsa bintu cumar weeyaane ana ayatana mid anagi oo dakhala calayha usoo gala anabi nabigena sal slm faltaqul ha tidhahda inii aniga oo caaisha amaba xabso ah ajidu waxaan kaa dareemayaa oon kaa urinaya minka xaggaada riixa makhaafiira xanja aad u macaaneyd oo laakiin xagga urkana ur badnayd ayaa urkeedaa kaasoo shiirinaya waa macaanta dhadhankii laakiin xaggii eh, markii la yidhaahdo urkii wax urawa makhaafiira wa makhaafiira ayaan kaasoo urinaya ha tidhaahdo akalta makhaafiira makhaafiira inaad soo cunti arintahaan badana waa qorshe la dejiy mxuu ahaa wa wax ay ka jirin oo la qorsheeyey maxaa ku ambaaray diinxumiya maya waa ummahaat muminin ahlujanna waxaa ku xambaaray alkhayra aalat umukumti midka kama duuna marka qofka lidaalika haweeneyda hadday masayrto raallina gabadha ahaadeen haddii ay qofka dumarka masayrto waxaa weeyaan wax badan ay talaari oo xataa markii dambe ay madaxa qabsanayn waan maxaa ahayn masaan masaan i dambaysa waxaan maxaa imari warna iga dhaaf walaal adiyey xaaladeena waa isku toosan tahay beled nagama dhexayse anna hadda islaamka laguma baahniye ee walaadna waa ii haysaa xaasna waa ii tahay marka hanaga qasin hawsh may may abadan abaal kaloon kuu gudi karo ma lahan <clears throat> gabadha u soo raadisay kadibna reer gabadhi waa la doonay arooska iyo meherka iyo waalisa ayaa marar qaar moogta marka kadibna culimada ayaa loo yeeray xoolihii de aad taqaneen ayaa la qalageel iyo wuxuu noqdaba adduunka laisku adi jikadii u gashay daacadnimadii aad taqaneen kadibna markii cunadii wii lasoo diyaariyey culimada la keenay oo muxuu ahaa gurigii inta la hagaajiyey guryihii weyn filada amarka oli jir hadda la burburiy ina mu wa ka dambeeyaan meeshii la keenay kadibna sheekhi aad soo fadhiistay wadaadkii muxuu ahaa aad soo fadhiistayoo la rabo marka qabiilta nikaaxa qabiilta nikaaxajaabadmakuur intaas xaaladda ay dhiban ayaa gabadhii waa yar kululaatay waxay tiri maadaama hawsha ay soo fuudaatay bal masqushi galo soo yaro qabayso xoogaho soo yaro qabooji marka basqushi ay gashay oo gudaha baaf ku taalay qolka jiifka fadhiga weynan waa kan saaru meeshaan oo kale weyaan kadibna waxay maqashay uzawijuka calaa maa amar laa bi imsaakin ama cibaaro lamid ah aw tasriixan zawajtaka ankaxtuka binti bukalati waxaa tihahdaba fulana binti fulani wamahru hakada wakada aqabilta nikaaxaha intuusan dhawaaqin ayadoo mur hoo qaawan waaba talka ay taaganta masheekaa taal marka war waaba dhammaaday yani maxsharkii intaad la ekaa gabadhiio mur aho shay aan wadanin waata intay taaganta ma soo duushay ma saarukhana usoo baxday ma garanaysa halkaasay taagan tahay waxaa u dhiman asaga marka qabiltu nikaxa wa tasiijaha biadam intaada u dhiman go ishaalka ahay oo marka muxuu aha garbaha ku wata la boodee markaasuu gabadhi ku duubay markuu ku duubay ayuu kadibna aayar bixiyey meeshuu ku celi wuxuu yidhi mana aqbalin mana aqbali doono waxaad geli ya waxbana kuma falaaye marka bal meeshuu kusoo xiray culamaal waaad wayeeli waa fasaxantihiin wax guuraha yarata layihahdii sheekada ma taalla cunadan iska cunow bilaahi atawfiiq nagu kala wada qisadaa qiso dhacday nin mashaaikhta kamida ah nagu sheekay marka runtii qofka marka isma ogsoona ya waxyaabo kale ragga waay mxu waaye aragga waxyaaba noocaasna waxbay ka yaqaanaan shaki ma lahan ama waxyaaba ka daran marka laiskuma dhiba hayrat nisa weliga mxuah dhag jala qawsiin ya waxaa weyaan haddii eh, ukun madax lagugu dhufta haddii waxaa weyaan eh, eh, burjikada lagaa soo daba tuura haddii waxaa weyaan dharkaada inta la qabta aayar dab dhammaantiis dab la wada suro oo halba aan laga reebin haddii baasboorkaadii muxuu ahaa biyo lagu dhex rido wax alla yani hawo abiyeeli hawo abiyeeli haddii biilka aad bixisay inta la qaado tartiib dhammaantiiba waxaa weyaan la wada shido oo la yihahdo waa kaad lacagtaadii aad bixisay waa kaas waa gubatay qosal muxuu lacag kale taada tartiib ha isku dhibin haddii aad waxaad la falgasho inkaar baa kugu dhici ilmalaana kugu dhici islaanla baa kugu dhici muxuu ahaa waad rafaadaysaa marka waxaas waa gadaalna bay ka shalayd o kasoo iri oo wixii ay leedahay waaran ka soo marka waa soo kacaami la socda baasha muxuu ahaa waa mutajadid khayrada mutajadid ilaa uona qabri ay ka gasho ama ka gasho ma dhammaanaysa marka saa la socda ragga marka halka xaaskala iska ag jooga waxba isdhimina laba iyo waxaasa isku rafaadin haddii kalena hawlahaas u diyaargarooba nin baa wuxuu yidhi ya dhibbaa wuuu yidhi dhibbaa wuxuu yidhi dhibbaa gabay dheer ka tiri moogta oo dumarka iyo kaydadooda ka tiriy carabta waa imtixaan niminka carbeed aad aragteen ilaahay wuxuu ka waalay afka waa soomaalida oo kale marka eh, wuxuu leeyahay waxay ii sheegeen eh, waxaa weeyaan lifardi jahli bima yashqa bihi zawja natayni litilka leylata walitilka ukra citaabu daa'imu fii leylatayni yani kuwa laba naagoodan guursadu yiri lifardi jahli tasawajtu tnatayni lifardi jahli yani jaahilnimadayda oo weliba xadda ka baxda awgeed a laba naagood isla guursado kow anoon ogeen ninka waxaa weeyaan laba xaslaha dhibka haysta anoon waxba ka warqabin markaas hadalka wuxuu ku soo gebagabay lihadihi leylat walitilka ukhra citaabun daa'imu fi leylatayni tanna habeen bay leedahay tanna habeenay leedahay habeen kastana waxaa weyaan waa eed un iyo dhaleecayn joogto ah haddii aad tan tagto waa dhaleecayn iyo eed joogto ah haddii aad tan aadana waa dhaleecayn iyo iyo eed joogto ah marka rag saas ay haynin waa jirtaa xaaji waa soo boodahay haye <laughs> maa lagu maqlaa xaaji xaaji <laughs> horta lagu dawaayri kala duba adiga oo ka wadhabaaraya ninka la daba adig adag lagugu jeeda kamerada ka dambaysa waxaad yeelaysaa bahra gel marka yaa sheekh adi naftirkaaga adiga kamera ay ku haysaa ku jeediy horta baabka isaga annaga waxaan ka hadlaynaa tandiir iyo xaqiiqada taalla marka nin isqarxiyo oo waxa weeyaan oo muxu ah hawlaha isku qarxiy hadii la hela dhib waba kama qabda lakin waxaad ogaataan u diyaar garow qofka laba xaas guursana ama saddex xaas guursana nabi maxamed hayst bal arka ilaa ilaahay uu usoo gurmado marka dambe subxana wa ya wain tadaahara caleyh faina allaha huwa mowlaahu wajibriilu wa saalix اlmuminiin wاlmalaaikatu bacda dalika dahiir adinka nabigeena yani ala slat slam in loo soo gurmado loo birmado oo allah subxaana wa iyo malaaigtii iyo muminiintii wanaagsanay la yidhahda garbu noqoni tolu noqoni waa gabdho masaakiina lidalika nabigen wuxu sal slam ma ra'aytu min naaqisaati caqli wa diinin adhaba lidillubi alxaziim min axdaa kuna yacni nin si kastoo ragnimo ninka u qaba oo si kasta u yahay nin karneed ya markii ay islaan hortimaado xaaskiisa waa miskiin ha loo naxa marka ragga saa wala socda marka laakiin ninka in isqarxin rabo oo diyaar ah gabdhihi waa tuuran yihiin ragga wax maariyan oo tuuran yihiin marka hala isdiyaariyo ya sheekh afaraa la guursada aniga hadda waxaan ku talina afaraa la guursada waa maqlaysaan xashiran ii sheeg socda waagi ya sheekh afar ha la guursada ha dhegeyste absadau absada wuxuu ku leeyahay kitaabka ay dhegeysanaan mawaaib anabelayninda <laughs> Ah, may laa shaka may tahay may hadalkaada ani boqolkii boqol waa ku qanacsanay aniga ragga waxaan ahay ama halli dakrabaa lii daaye ragga muxuu afarta aaminsanaan ku jiraa marka raggii muxuu ah mujaahidiin noocaas haddii la helo ahlan wa sahlan wain khiftum an laa tacdiluu fawaaxida lakin waxaan idiin sheegay khiyaaray oo naftaydin u sheegi dumarka yani waa la guursadaa looma guursadae cadaalad in la helo waa iyo awood in la helo waa awood iyo cadaalad nin baa wuxuu ku leeyahay mathna wa hulaaثa wa rubaaca ayaa la yidhi kadibna dhaac dhaac dhaac dhaac meel walba waxaa weeyaan waxaad ka tagayoo muxuu ahaa eh, ilma ah ayaa daasan halkaas kuwa daasan kuwa hal daasan kuwa aad jokoro noqday kuwa yani xaalad waxaa soo kale sheekh sax maaha waa axsanta dawaaqiinti waa marka calumuum waa baabka waa un dee aadna ha u baqine waxaad yeelaysaan gabdhaha hala gumays bixiyo waay ageen joogna marka waa sheeko dheeraan galnay ya fadakhala markaasuu nabigeen wuxuu u galay sal la slm alaa ixdaahuma midood ayuu galay umuna caaisha ama umuna xafsa faqaalat lahu dalik arrinkii lagu ballamay oo waxaa weeyaan akalta makhaafiira yani ayaa lagu yidhi hadalkii caadiga ahaa aan ka urinayna makhaafiira faqala wuxuu yidhi laha maya sooma cunin allahay ka bal iskaba dhaaf inaan makhaafiira aan taabtee oon u dhowaadee waxaa weeyaan sharibtu waxaan cabay casran marab cinda zaynaab binti jaxshin aan ka cabay radia allah anha aan ka soo cabay walaa nacuuda ilayhi umana noqonayn yaa ayuha nabi lima taxarimu markaad imaan halkaas weyaan fa waxaa soo degtay yaa ayuha nabi nabi allow lima maxaabaad tuxarimu xaarayanaysaa maa malab iyo cunno axala allahu alla weyne laka uu ku yeelay maxaad u xaaran yeelaysaa tabtagii adoo dalbaysa mardaata zawaajika dumarkaada raalliaashadooda saas ayaa rabbi u yihi subxana wa tacaala kadibna ayagana waa lala hadlayo waxaa lagu yidhi in tatuuba haddii aad tooba keentaan ila allah alla weyne faqad saqad qulubtiin eh, waa leexatayo dabandaabiyi khataraad gasheene waxaa weeyaan lagu yidho ayaga laftirkoodii wain tadaahara caleyh fa ina allahu mowlaahu wajibriil wa lmuminiin markaas marka loo soo birmana haddii aad tooba keeni weydaan kow eh, licaishatu xafsa ayaa saa lagu yidhi waid asar nabiga laftirkiisna hadalka waa lagu goday waxaa la yidhi calayhi salatu salaam wadkur nabi alla xus id eh, goor asara uu siraystay annabi nabiga alle ilaa bacdi aswaaji xadiidkan hadal uu ku siraystay oo muxuu ahaa liqowlihi bal sharibtu casalan marab ayaan cabay hadalka u yidhi ayaa la kashife bananka lasoo dhigay xadiis sagaal boqol iyo sagaal iyo kontonaad waa saxiix isnaad akhbaranii ibraahim ibn yunis ibnu moxamed eh, ibnu muslim almuadib waa xarmiy eh, huwa laqabuhu ninkaas waa iqa qaala xadaana abi aabihina waxaa weeyaan yunis yunis ibnu moxamed ibnu muslim almuadib waxaa weeyaan waa iqaة tabt qala xadaثana xamaad ibn slmة wa iqaة caabid can haabit bn asl bunani can anas bn maliki radi allahu taala arda khadimi rasul lah sl slm ana rasul rasul sl sl kan lahu waxaa u sugnaatay amatun haweeney yata'uha uu u galmoodo oo muxuu ah suriyanimo iyo addoonnimo ayuu ugu galmoonaya nabigana sal slm falam tazal bihi kama ayna zuulin caaishatu caaisha iyo xafsatu xafsa xataa xaramaha calaa nafsi ilaa nafsiis uu ka xaram yeelo faanzla allahu ala wuxuu soo jiri caza wajala yaa ayuha nabi nabi allow lima tuxarimu maxaad u xaarameynaysaa maa dumar aala w ku alaalay laka adiga allah al ama maa hay aala u alaalay allah al wey laka adiga ilaa akhi aaya laakiin aayadda suuradda soo degitaankeeda hadalkii hore oo casalka iyo makaafiira taas ayaa adhar ahoo muuqata wallah aclam xadis sagaal boqol iyo lixdanaad waxtay seel isnaad akhbarna qutayb ibn sacid qala xadathana leyth ibn sacd can yaxya ibn sacid wahu ansaari yaxya huwa ibnu saciid alansaari can cubaadata ibn waliid ibn cubaadat ibn samit alansaari wa iqa ana caaishata um um اmminiin radi a qat m caiشha iltamastu waxaan raadiyey rasu rasulka ayaa raadiy sal slm oon barbaaray faadhaltu waxaa geliyay yaddii gacantayda fii shacri timihiis habeenkii ayaa barbaaraysa waa raadini mugdi waa guryihii mogta saasay gamaha gacantay ku raadinaysaa faqala wuxuu yidhi maa jaa qad jaaki qad jaaki miyuu ku yimid hayaanuki haydaankaadi qad jaaki waxaa ku yimid ah hayaanuki shaydaankaada ku yimid haydaankaadi ayaa kuu yimid faqultu waxaan idhi amaa laka shayaan adiga soo shayaan mali hadalkay ku celiso ujeed nabig sal l slm ile cilmiay u haysaa in shayaan nabigeena cala sl slam qariin oo la socda inu jiray waa ogeyd moogta qaal wuxu balaha walaakina warka lagu laabiya allahu alla weyne acananii calayh wuu igu kaalmeeyo faaslama wuu islaamay khayr buu ifar laakiin kaada weli muslim maaha xadiis sagaal boqol iyo kow iyo lixdanaad waa saxiix akhbaranii ibraahim ibnu eh, alxasan almiqsamiyu almasisi waa iqa imaam nasaa-ia sida abarni qofka dha waa isaga wey raximah ullah can xajaaj ibn xamd alcawar can ibn malik bn cazir bn jurayj can caطaa bn abi rabax qala wuxu ahbaranii abi muleyka abu muleyka waa cabdulahi ibn abi muleyka maxaa idiin qoran ahbaranii ibn ma idiin qoranta sheekh nuur ibn ibn ayaa meesha ka maqan ibna geliya ahbaranii ibn cabdillahi ibn abi muleyka waa iqatun faqiih wuxuu haleelay soddon saxaabada nabigana sal slm ayuu soo gaaray radia allahu tacala canhum ardaahum can caaishata um lmuminiin radia allah ta qala waxay caisha faqadtu rasulah rasuulka ah ayaan waayey sal slm daata leylatan habeen habeenada ka mid ayaan waayey fadarantu waxaan u maleeyey annahu nabigana sal slm idhaba inuu aaday ilaa bacdi nisaa'i dumarkiisa qaarkood inuu aaday ayaan u maleeyey fatajasastuhu waan tataabtay un barbaaray oo muxuu ah taabasho gacanta ayaan ku raadiyey faaidaa huwa isaga nabigeen sl raakicun rukucsan yahay aw ama masaajidun uu suujisan yahay yaquul wuxuu leeyahy subxaanaka allahuma bixamdika laa ilaaha illa subxaanaka allow hufnaanta iyo nasahnaanta wabixamdika mahadda lala qaba laa ilaaha ilaa xaqlu aw majr ilaa anta adiga mooyane saas ayuu nabig sal slam faqultu waxaan idhi biabi ufdika waxaan kugu furnaa biabi aabbahi wa ummi hooyaday adiga la fii shanin arrin ayaad ku jirtaa shani iyo xaalad baad ku jirtaa kow oo ah ilaahay caabuditaankiis iyo alla muxuu ahaa weyneyntiis ayaad ku sugantay wa inii ana la fii shanin aakhar ana shani kale iyo hinaaso iyo masayr iyo howlo kale ayaan ku jira ayay ti radi allah taala anha xadiis sagaal boqol iyo laba waxaa laga yaaba hadda kitaabkan ad u fadhidaan ragga qaarkood ood meeshaan dhegaysanaysaa in loo haysto <laughs> nahaariyadii imtixaankeeda oo la sheegi jiray guryaha dambe inaad ku baqantihiin rag qaara lagu qabtay la socda yaa ragga qaara khatar ku galay waaya xadiidkan sagaal boqol iyo laba iyo lixdanaad waa xadiis akhbarana isxaaq ibn mansuur waa iqatun tibt qala xadana cabdirazaq ibn hamaam isanani wa iqatun xaafid qala abana ibn jurayj cabdimalik can ataa ibn abi rawax qala wuxuu akhbaranii ibn abi mulayka can caaishata umi lmuminiin radia allahu taala ardaha meeshan waxaa idinka maqan mataqana ambana ibn jurayj waxaa idinka maqan can cataa geliya halkaas ragga qaar oo nusqadan haysta can caaishata umi lmuminiin radia allahu tacala anhu arda qala waxay tiri ma caaisho iftaqadtu rasuula rasuulka ayaa waayey daata leylati habeen habeenada ka mid ah fadalmtu waxaan u maleeyey anahu rasulkeen sal sl dahaba inuu aaday ilaa bacdi nisaa iyo dumarkiisa qaar ka mid ah inuu aaday fataasastu fatajasastu waa marka barbaaritaan ayaan galay taabasho dhulkii iyo meelihii muxuu ahaa nabiga aan ku ogaa uma kadibna rajactu waan soo noqday faidaa huwa isagoo nabigeena raakicun rukucsan aw saajidun sujuudsan yaquulu nabigeena wuxu ley sal l slm subxaanaka rabbi ow nasahnaanta iyo hufnaanta xumaan o dhan waad ka nasahaanta waad ka hufantahay wabixamdiga mahadda lala qaba laa ilaha ila xaqlu acdama jir ilaa anta adiga mooyine faqultu waxaan idhi biabi aabbahay oo ummi aan kugu furanay inaka adiga la fii shani arrin baad ku sugan tahay oo alla caabuditaan iyo alla baryataan iyo alla weyneyn iyo alla kumahadin wa innii ana la fii shani aakhar arrin karo ayaan ku suganahay masayr iyo howlo adag ayaan ku jira waa laga yaaba ragga qaarkood hadda halkaan fadhiyo in waxaa weeyaan loo malay inay meelo kale jiraan oo muxuu ahaa masaajidkaa jirmay masaajidka un adiga sheeg meelihii kalead ku laabanta in loo qaataa laga yaaba waana dhacaysa xadiiska sagaal boqol iyo saddex iyo lixdanaad waa xadiis akhbarana sulayman daawuud waa iqa qaala xadaana ambana ibn wahb qaala akhbarna ibnu jurayj can cabdilahi ibnu kaiir alqurashi waa maqbuul anahu cabdilahi ibnu kaiir samica wuxuu maqlay muxamed ibna qaysin alqurashi lahu ru'ya nabigeennu arkay nabigeena ayuu arkay sal slm yaquulu ninkaa isagoo lah samictu caaishata uma almuminiin ayaan ka maqlay radia allahu tacala an ardaaha iyadoola ayaan ka maqlay taquula iyadoola ayaan ka maqlayda alaa hooyaay uxadiukum midinkiga warramaa can nabiy nabigeena idinkaga warrame wa canii aniga iyo nabigeena wixina dhex maray midinkaga warramaa oo sheeke anigii nabigeena dhex martay midiin sheegaa qulnaa waxaan ihi balaha umuna caaishay inaad noo sheegin iska dhaaf noo sheeg oo noo sheeg oo noo sheeg oo naga dharji oo nooga raxay qaalat waxay tihi lamaa goortii kaanat ay haatay leylatii habeenkaydii tookadaydi inqalaba nabiga wuu soo noqday fawadaca wuxuu dhigay naclayhi labaiska wadaayuu dhigtay cinda rajlayhi meesha u jiifi lugihiisa agteed lugihii dhanka lugihiisa xaggeed ayaad kabihii dhigtay kow wawadaca ridaahu go-isini garbasaarkigo-isana agga ayuu dhigtay wa izaarahu hoosguntigiisa ayuu ku fidsaday calaa firaashihi meesha uu saaxanayay firaashkeena caadiga hoo jilacsanaa malayna waa dirin iyo saleeni iyo wax la ah walam yalbad ma nagaanin nabigeena sal slm ilaa raytama ilaa wakti aad u maleeyey anii aniga qad raqadtu inaan saxday intaasun buu nabiga nagaaday waxay isdhakaariyey ilaa uu ka u malayo inaan saaday hurday o uma kadib intacala rwaydan tartiib si tartiib ayuu kabihii u gashtay wainalaqtu wataqanaca cafwan uma kadib intacala wuu kaba gashtay rwaydan si tartiiba wa akhada ridaahu rwaydan go-iisana si tartiib ayuu qaatay uma fataxa albaab albaabka iyuu ufuray rwaydan si tartiib ayuu ufuray wa kharaja wuu baxay wa ajaafahu albaabka iyuu soo celiyey soo laabay rwaydan si tartiiba wajacaltu waxaan yeelaydh dircii dircaygii fii rasii madaxan gashtay oo isku riday wakhtamartu kadibna waxaa weyaan khimaarkayga iyo xijaabkaygan isku duubay wataqanactu zaari oo isgu degay dheda ayaan dhab ku siistay fanalaftu fii aari kadib raadkiisa aan qabtay waan raadgo raadgoob ayaan galay weyaan xataa jaa albaqiic ilaa qubuurta baqiic uu nabigeena ka tagay sal allah alay slam farafac yaday labiis gacdood iyo kor qaaday alaaa maraatin saddex jeer wa ataala alqiyaama istaaggan aad buu u dheeri nabigena sal slam qayru ilah u baryay subxana wa tacala uma kadib inxarafa wuu soo noqday nabigeena wanxarafta anna markii intaas mugti waa diya ka haysay markuu nabigana soo dhaqaaqana waa la soo dhaqaaqay wanxaraftu fa asrac nabigu wuu soo saankuuray oo uu soo degdegey waasractu ana faharwal nabigu soo rucleeyey faharwaltu markaas anaa soo rucleeyey waa laisku dhegay ma jirtaan faaxdara ay cadda nabiga hawu uu issoo day kow waaxdartu anna waxaa weeyaan issoo day xaalad adagaa dhacday marka wasababtuhu waa ka margi ay hilibka ayna aad u fuulnaahaydoo laga yaaba iyo qof de lahaay qof mxua ah iska socdo kala duwan mogta waan ka soo hormaray o fadaaltu guriga ayaan soo galay walaysa ma ahaanin ilaa ana dijactu ilaa dhinac ulka dhigo oo masaaxda fadahala dalaq nabigu soo galay sal slam saaxashadaydi iyo soo galitaankiisa isku waqti noqday faqaal wuxuu yidhi maalaki maxaa kugu dhaya caaish caaishoy tarkiib ayuu nabigeena geli sal sl ma jeedaan yani wuu kolkoolinaya waaye raabiyatan aad waxaa weeyaan la fuursan tahay amaba la neef qaadaysaa qaala sulayman wuxuu yidhi xasibtu waxaan u maleeyey qaala inuu yidhi xashyan la neef qaaday raabiyada waxaa weeyaan qofka inuu yaro dabiro markaad qof neef qaaday mogto xataa waad soo calooshaad soo buurinaysaa xashyanna waxaa weeyaan neef qaaditaan qaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm latukhbiriinii waad ii sheegi aw layukhbiriinii layukhbirannii latukhbirinnii waad ii sheegaysaa ood ii sheegaysaa ood ii warramaysaa aw amaba layuk birani uu ii khabri ii warramay allatiifu allihii arrimaha hoose ogaa alkhabiiru ee arrimaha baatinkooda ogaa ayaa ii warramay haddii kale wixii siday wax u jiraan ii sheegaysaa qultu waxaan ya rasul rasuulka allow biabii aabbahay iyo anta ayaan wa ummi hooyada kugu furani fa markaasaan u sheegay alkhabar arrinka ayaan u sheegay qaalat waxay tihi anti adi miyaa tahay assawaad humamowgi ama humaagi ama madowgi aladii kaasoo raaytu aan arka amaami hortay wixii hortayda kasii yar muuqday muuqaalkii madowdahay maadiga ayaad ahayd qultu waxaan nacma qaalat waxay tihi falaahadanii markaasuu nabiga jug isiiyey ya feer maaha laakiin saasuu igu dhuftay lahdatan jug ku dhufasho fii sadri xabadkayga awjacatnii xanuujisay ayuu nabiga igu dhuftay sal slm qaal wuxuu adhananti miyaad u malaysay an yaxiifa inuu kuwa cadaalad xumi sameeyo amaba uu kugu eh, jawr sameyo dulmi sameeyo allahu alla weyne calayka adig korkaaga rasul rasuulkiisa ilaahay iyo rasuulkiisa inay muxuu aha cadaalad arri kugu sameeyaan oo habeen adig ad lahayd islaan kale muxuu ahaa rasuulkiisa u aado miyaad muxuu aha aad u malaysay qaalat waxay tihi mahmaa yaktum yaktumu الnaas wax alla wax dadka ay qariyaan faqad calimahu اllah alla weyne u ogsan yahy caza wajala qaala wuxuu yihi nacmha qaala kadib nabigen wuxu yih sal slm bixitaanka uu sheegay qala wuxuu yihi nabigan ala sl slam faina jibriila jibriil calayhi الsalaam ataani wuu yimid xiina goorti ra'ayti adii aragtay Ah, jibriil baa yimid markii aan baxay jibriil baa yimid o walam yakun ma ahan calayki mid adig kusoo gala ma oo banaanku taagnaan lahaa waqad wadacti walaal wadacti aad dejisay iyaabaka dharkaada adigoo dharkaaday dhar yaraystay oo muxuu ahaa aanan xijaabnayn jibriil mid soo geli lahaana ma ahan fanaadaanii wuu i dhawaaqay banaanku iga dhawaaqay faakfaa minki adigu kaa qariyey anigu maqashiiyey faajabtu waan ajiibay waakfaytu minki adig anugaan kaa qariyey wadarantu waxaan maleeyey anaka adig qad raqabti inaad saaxatay ayaan u baleeyey fakarihtu waxaan aanuqadik inaan kukiciyana waan nacay wa khashiytu waxaan ka baqay an tastawxishi inaad cidloota ilaa ilmo ma haysato ayaan ka baqay fa amaranii wuxuu i faray markaan u baxay an aatiya inaan u ahla baqiic ahlu baqiic inaan u faastakfira aan dembi dhaaf weydiye lahum ayaga alla subxana wa tacala ayuu i saas ayaan marka aan ku maqnaa khaalafahu xajaaj ibni moxamed ayaa khilaafa faqaal wuxuu an jurayd can abi mulayka ibni abi mulayka can maxamed ibn qays ayuu yihi saas ayuu ku wariyey waa xadiiskuna imaan doona hada wallahu aclam wsal allah wasl abdi rasul mustafa